أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس walow shaaa allahu ma qtatla aladiina min bacdihim min bacd min bacdi ma jaءathum اlbayinaat walakin اkhtalafuu walakin اkhtalafuu faminhm man aamana waminhm man kafar walow shaءa allahu ma qtatluu ولكن الله يفعل ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما بعد casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo konton iyo saddex suurat lbaqara ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yihi tilka arusulu tilka taadaas alrusulu rususha ah fadalnaa waan dheeraad siinay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale korkooda ayaan ka dheeraad siinay minhum iyagii man ayaa ka mid ah kallama allaahu alla ou la hadlay wa rafaca wuu kor yeelay alle bacdahum qaarkood ayuu kor yeelay darajaatin dhawi darajaatin darajaad kuwa u saaxiiba xaal ay yihiin wa aataynaa waxaan siinay ciise bna maryama ciisaa ciise waxaan siinay ciisihii ibna maryama ina maryama ahaa albayinaati xujooyinkii cadcaddaa wa ayadnaa waxaanu ku xoojinay hu isaga biruuxi اlqudusi ruuxdii dahirnayd oo jibriil ayaa laga wadaa walow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa maqtatala aladiina walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa anlaa yaqtatiluu inaynan dagaalamin maqtatala aladiina kuwii ma aynan dagaalameen min bacdihim iyaga ka dambeeyey rusushii ka dambeeyey min bacdi maa kolkii ka gadaale ma aynan dagaalameen jaa-athum ay u timid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa walaakiin lagu noqoye ikhtalafuu way iskhilaafeen khilaaf marka inay isgaalaysiiyaan oy dagaalamaan oo ay isbannaystaan ku keenay fa minhum iyagii man ayaa ka mid ah aamana rumeeyey wa minhum iyagii man ayaa ka mid ah kafara ilaahay ku gaaloobaa ka mid ah walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa ma qtataluu ma aynan dagaalameen walaakina allaaha alle sayafcalu waa samaynayaa waa falayaa maa ayuu alla falayaa yuriidu uu doonayu rabo ayb markii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka sheekeeyey eh, rusushii si guudna looga hadlay yacni markii eh, risaalada nebiga sala allahu calayhi wasalama eh, rusushii inuu ka mid yahay lasoo tilmaamay oo alla uu yihi tilka aayaat اllahi natluuha calayka bilxaqi wa inaka la min almursaliin rusushaad ka mid tahay markii la yidhi ayaa waxaa laysdhihi karaa de rusushii nabiyullaahi daawuudna de derajo loo sheegay oo alla uu yidhi wacallamahu mima yashaa wax allaale wixii uu doono ayuu alla wax ka baray nebiyullaahi daawuud mulki iyo xikmadna in la siiyey markuu rabbi tilmaamay si guudna nabiyullaahi moxamed inuu rususha ka mid yahay loo sheegay ayaa waxaa laysdhihi karaa de rusushii mansilada uu nebi moxamed ka joogo maxay tahay nebiyullaahi muusa derajada uu rususha ka dhex taagan yahay maxay tahay kuwayaalkaas baa marka nala tusayaa oo rusushii inuu alla kala fadilay oo qaarkood qaar kale u ka fadilay mid walbaana ilaahay risaalo uu wada siiyey dhammaantood marka alla wuxuu leeyahay tilka taadaas lasoo sheegay alrusulu ee rususha ah fadalnaa waan dheeraad siinay iyadaa khabar laga dhigaa marka jumladaas bacdahum qaarkood ayaan dheeraad siinay calaa bacdin qaarka kale korkooda ayaanu ka dheeraad siinay minhum rusushii man ayaa ka mid ah kallama allaahu kallamahu llaahu alla uu la hadlay axad uu alla la hadlay ayaa rusushii ku jiro kifaaxan waa sida la-aan toos waxaana hadda loo jeedaa nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam wakalama allahu muusaa takliiman ilaahay muuse oo la hadlay la hadlid macnaheeda marka waxaa laga wadaa muuse keliyo alla la hadlayoo nebi kale lama hadlin toos ulama hadlin miyaa macnaha maya xasri kuma jiro bal nabigeenna sala allahu calayhi wasalam ilaahiisa uu la hadlay markii la dheelmiyey oo sidratilmuntaha la dhaafiyey oo salaadii lagu soo farad yeelay aathaarta iyo waxay tilmaamaysaa in nebiga ilaahay ou la hadlay subxaanahu watacaala si toos ah marka keliimnimada nebiyullaahi moxamedna waa haystaa sala allahu calayhi wasalam ayb ewaxyaabo faraba yani waxyaabo kale ayuu haddana sii dheer yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ambiyada dhammaantood ee isagaana u fadli badan ambiyada ayb oo risaaladiisii sida caam looga dhigay rusushii kalena risaaladoodii khaas ay u ahayd ayaa waxay ku tusaysaa fadliga iyo waxa alla uu siiyey iyo risaaladii uu ku khatimay iyo waxyaabahaas oo dhan minhum iyagii man ayaa ka mida kallama allahu kallamahu llahu alla ou la hadlay kifaaxan yani si cad oo aan markaa waasida aan lahayn waa nabiy llaahi muusa wa rafaca uu kor yeelay bacdahum qaarkood ayuu alla kor yeelay darajaatin dhawi darajaatin darajaad kuwa u saaxiiba xaal ay yihiin marka darajaatin in xaalo laga dhigo wa rafaca bacdahum rafaca marka hal mafcuul yay qaadane wa rafaca bacdahum qaarkoodou kor yeelay jumladaas waa dhammaatay darajaatin dhawi darajaatin iyagoo darajaad u saaxiibo weliba kor yeelay sidaas marka waa si waxaa kaloo bannaan darajaatin mafcuul labaad in laga dhigo ficilkana la tadmiiniyo macnaa ballaqa wa rafaca wuxuu gaarsiiyey alle bacdahum qaarkood darajaatin uu gaarsiiyey waay marka waa mafcuul labaadna waa laga dhigi karaa darajaatin masder in lagu nasbiyana waa suuragal oo masderkii macnawiga ahaa min baabi qacada juluusan oo kale ayb marka wa rafaca iyo darajo haddii la sheegay koryeelidna la sheegay waa isku macno wa rafaca wuu kor yeelay bacdahum qaarkood darajaatin koryeelid buu kor yeelay wey ile derajadaa tusaysa sidaas saddexdaas icraab baa darajaatinta ku bannaan wa aataynaa waxaan markaa kuwaa la kor yeelay darajadoodana hadda waxaa loo jeedaa nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo nebi mucjize la siiyey ma jirin ilaa nebigeenna sal ll ly slam iyadoo kale iyo kasii dheeraad ayaa la siiyey ayb waxyaabo fara badan uu marka tiriyey oo mucjizaad nabiga sala allahu calayhi wasalama u ah xadiidkii rasuulkana wuxuu ahaa maa min nabiyin min alanbiyaai nebi ambiyada ka mida ma jiro ilaa waqad ucdiya min alaayaati maa aamana calaa mitlihi lbashar nebi ma jiro nebiyada ka mida ilaa waxaa la siiyey mucjizaadka xaggooda wax basharku ay ku rumeeyaan isagoo kale wainamaa kaana aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu tacaala ilaya anigase tan la isiiyey waa waxyi oo alla ii waxyooday qur-aankaa mucjizo la iiga dhigay fa arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna inaan ahaado akharahum taabican yowma alqiyaama kan ugu raacitaan badan maalinta qiyaamaha inaan aniga noqdo ayaan rajaynaa buu yihi rasuulka sal alla ly slam wax badan oo isaga la siiyey oo ambiyada kale aan la siininna waa jiray oo ucdiitu khamsan lam yucdahunna axadun qablii oo in bil intii loo socdo loogu gargaaray in laga argagaxo meel walba masjid iyo meel lagu yani wax lagu meel lagu dahaaro qaatay in dhulkii looga dhigay hanaa in loo xalaaleeyey shafaacadii in la siiyey shafaacatu shafaacatlmowqif iyo risaaladiisu inay caam tahay shantaas marka ah, warafaca bacdahum darajaatin iyo miyaynan iska hor imaaneynin ee xadiidkii nebiga uu yihi laa tufadiluunii calaa muusa ama laa tukhayiruunii calaa muusa aniga muuse ha iga fadli badnaysiinina ayuu yidhi nebiga sal l slam marka haddii uu leeyahay muuse yaan la iga fadli fadli badnaysiinin ee nebigaa rusushii u fadli badan nebigii ayaa rusushii u fadli badan ma la dhihi karaa markaas wuxuu leeyahay meeshaas marka jihada oo nebigu uu ka yidhi yaan muuse la iga sara marinin iyo jihada xaqiiqada oon ka hadlayno nebigu inuu ugu fadli badan yahay rususha laba dhinac waay nacam ee dhinaca nebiga uu u diiday waxay tahay tacasub dartiis idinka oo nebiyullaahi muusa yaraysanaayo quursanaayo aniga ha iga sara marinina oo marka nebiyullaahi maxamedaa rususha uu fadli badan la leeyahay waa inaan rususha kale aan aan iyagana la quursanin oon hoos loo dhigin sababta ay ku timidna waxay ahayd nin yahuudi abaa ah wuxuu yidhi waladii istafaa muusa cala alcaalamiin ilaaha muuse caalamka ka doortaan ku dhaartaya buu yidhi mid marka yacni muslimiinta ka mid ah marka dharbaaxay markaasuu wuxuu yidhi maad dhahdid waladii istafaa muxamadan cala alcaalamiin arrintii marka waxay noqotay isku tuurtuur oo kale markaasaa nebiga uusoo dacwooday yahuudigii rasuulka marka waa reebay laa tukhayiruunii calaa muusa ayuu yidhi ani muuse yaan la iga khayr badnaysiinin oo markaan soo toosa waxaan arkayaa muuse oo carshiga qaa yacnii salkiisa ku dhegan ayaan arkayaa ma ogi buu yidhi marka inay haleeshay suuxmadii dadka dhan la suuxinayo sacqadii ay ku dhacday am juuziya bisacqati tuur marka fadli weyn oo muuse uu leeyahay buu nebigu bayaaniyey sala allahu calayhi wasalam ee markaa nebiga u fadli badan la leeyahayna oo ana sayidu waladi aadama nebigu uu yidhina maqaam oo ambiyada hoos loogu dhigaayo ma ahayn marka xaqiiqadu sidaas waayo nebigaa u kheyr badan rususha yacnii u fadli badan rusushii kalena hoos loo dhigi maayo labadaas xaalad unbay kala tahay ama in la yidhaahdo waxay arrintaasu dhacday inta aan nebiga la ogeysiinin inuu isaga ugu fadli badan yahay labadaasi in loo jamciyo waaataynaa waxaanu siinay ciisaa ciise waxaan siinay ibna maryama ahaa maryama inankeedii ahaa albayinaati xujooyinkii cadcadaa ayaan siinay waayadnaa waxaanu ku xoojinay hu ciise biruuxi اlqudusi ruuxdii dahirnayd min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha ruuxdii dahirnayd ayaanu ku xoojinay jibriil ku taageernay oon ku xoojinay walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa muxuunan alla doonaynin marka allaa haddii uunan dooni lahayn allaa yaqtatiluu walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa allaa yaqtatiluu dadka inaynan dagaalamin yacnii inaynan dagaalamin haddii uu dooni lahaa rabbi subxaanahu wa tacaala maqtatala aladiina kuwii ma aynan dagaalameen min bacdihim min bacdi rusuli rususha gadaashood ahaayeen min bacdi maa ma aynan dagaalameen kolkii ka gadaale jaa-athum ay u timid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa markay u timid ayb marka walow shaa allaahu shaa-adan marka aawo mafcuulkeeda allaa yaqtatiluu rabbi haddii uu dooni lahaa dadkan inaynan dagaalameen maba aynan dagaalami lahayn waay ilaa ilaahay mashiyadiisa ma ka dhex bixi karaane walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa anlaa yaqtatiluu inaynan dagaalamin maqtatala aladiina kuwii ma aynan dagaalami lahayn min bacdihim min bacdi rusuli rususha gadaashood ahaayeen ayb min bacdi maa ma aynan dagaalameen kolkii ka gadaale jaa-athum ay u timid albayinaatu xujooyinka cadcaddaa markay u yimaadeen walaakin lagu noqoye ikhtalafuu way iskhilaafeen yacni manhajiyadooda iyo dariiqooda iyo ictiqaadkoodiibaa iskhilaafay fa minhum iyagii man ayaa marka ka mid ah aamana rumeeyey alle wa minhum iyagii man ayaa ka mid ah kafara kufriyey oo rabbi ku gaaloobay marka mar hadday caqiidadii ku kala tageen qolana ay mu'miniin noqdeen qolana ay gaalo noqdeen de markaa yacnii inay dagaalamaan oy halgamaan oo xaqii lagu halgamo de taasaa ilaahay doonay waay walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa maqtataluu maba aynan dagaalameen oo kulligoodba waxaa laga dhigi lahaa mu'miniin waay mana dagaalami lahayn markaa walaakina allaha alla sayafcalu uu samaynayaa maa ayuu alla samaynayaa yuriidu uu doonayo marka walow shaa allaahu maqtataluudan dambe ta'kiid ayaa loo keenay marka ayb walaakina allaha alla se yafcalu wuxuu samaynayaa maa waxa yuriidu uu doonayo ciduu doono marka fadli ayuu waafajinayaa ciduu doonana marka isaga ayaa cadaaladiisa ee yacni ku dulleynayo garabkooda ayuu ka baxayaa marka walaakina allaha yafcalu maa yuriid waxaa loo deliishaday qadarka qadarkii ayaa marka iyada loo deliishaday oo ilaahay subxaanahu watacaala isaga sidau doono un markaa in yani ay un caalamkan ou ahaanayo sidaasna un ay ka soconayso yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaأtiya ywm laa baycun fiihi walaa khullat walaa shafaaca yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow anfiquu bixiya mimaa razaqnaakum min bacdi maa kii qaarkiisa razaqnaakum aan idinku arsuqnay bixiya wax ka bixiya min qabli an ya'tiya intuunan idiin imaanin bixiya yowmun maalin maalinka oo laa baycun beyc fiihi dhexdiisa ounan ahayn walaa khullatun wadaytinimana fiihi dhexdiisa aysan ahayn walaa shafaacatun ergeynna fiihi dhexdiisa aynan ahayn waalkaafiruuna kuwa ilaahay diiday oo ku gaaloobay hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga fale fale ah falay ayb marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow mar haddii jihaad laga hadlay oo qitaal iyo dadku mu'miniin iyo gaalo maadaama ay yihiin halganna ay iskula jiraan jihaadkiina uu u baahan yahay maal in la bixiyo iyo hanti la iyo naf la bixiyo ayaa rabbi marka uu ku booriyey infaaqa iyo waxbixinta calaaqada marka aayaddan iyo aayaddii ka horreysay sidaas waaye yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow anfiquu bixiya mima rasaqnaakum min bacdi maa rasaqnaakum waxaan idinku arsuqnay wax kamida bixiya min qabli an yaatiya intuusan idiin imaaninna bixiya yowmun maalin intaynan idiin imaanin maalinka oo laa baycun fiihi xarafkan laba qiraa'a ku jirto oo laa baycun fiihi iyo laa bayca fiihi walaa khullata walaa shafaacata iyo laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaacatun sidaan marka hadda laa baycun ahoo caasim iyo uu akrinaayo laadu marka waa midii yacni laysada lagu shabahayey alxuruufu lmushabahatu bileysa maa iyo in iyo laa iyo laata afartaasay ahaayeen laadii marka layse shabahaysay waa marka baycunna waa ismigeedii fiihina jaari majruurkuna waa qabarkii markaana waxaa laga kororsanaa laada un waa iska naafiye markaas laa baycun beec fiihi dhexdiisa ounan ahayn maalintaas haddii laa bayca la yidhaahdana laadii marka waa naafiya liljinsi tacmalu camala inna camalka innada midii sameynaysa waa laa bayca fiihi labadooda marka farqiga u dhexeeya xagga macnaha waxay tahay middaani cumuumay faa'iideynaya laa baycada cumuum yacni nas cumuumay nas ku tahayoo jinsiga beec oo dhan ayay meesha ka saareysaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa laa beyca wax beec ah fiihi dhexdiisa ounan ahaanin wax beeca ah haba yaraatee marka wax kala gadasho aynan jirin waayo haddiiba wax la kala gadanayo xoogaa waxaa muuqanayso sifo oo qofka isku maareyn karo oo isku salbaarayn kara iyo ayaa imaan karto marka laakiin haddii meeshaba beecba uusan ka soconin meeshaasi marka waxaa weeyaan hadda u diyaargarow maadaama furasho iyo beec iyo dad aada isku hallaysa iyo meeshaa aynan jirin camalkaagii marka isku halleeyo ku dadaal waayo tawfiiqda alleh kadib min qabli an yaatiya maalin intaynan imaanin yowmun maalin intaunan imaanin maalinka oo laa beycun beec fiihi dhexdiisa uunan ahaan ahayn walaa khullatun wadaytinimana fiihi dhexdiisa aysan ahayn waa u qadaran tahay walaa shafaacatun ergana fiihi dhexdiisa aynan ahayn lafdigan marka walaa shafaacatun fiihi allafdu caamun hadda nakirada yani nakiradan oo fii siyaaqi nafyi dhacday iyada xataa cumuumay keeni laakiin laada naafiya liljinsi waa istiqraaq cumuumkeeda weliba iyada marka lafdigan maadaama uu caam yahay muraad wamuraaduhu lkhusuus allafdu caamun walmuraadu alkhusuus oo shafaacada hadda la diidaayo maxaa laga wadaa walaa shafaacatun ergeyn maalintaa dhexdeeda ma aha gaal looma ergeynaya laga wadaa wa ilaa mu'minku erge ergeyn waa hela <clears throat> rasuulkaa shafeecayo ambiyadaa shafeecayaan malaa'igtaa shafeecayso mu'miniintaa shafeecayaan marka qofka mu'minka ee towxiidka ku dhintay shafaaco isagu waa soo gaaraysaa ee shafaacadan marka la diidayaa waxay tahay halkan lagu anfiyey gaalku inuu wax shafaaco leeyahay waalkaafiruuna hum daana laga fahmay macnahaas ogow ama in la yidhaahdo walaa shafaaca tunta shafaaco aan ilaahay idmin maalintaa ma jirta man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi qur-aankii marka waa laysku fasira waalkaafiruuna gaaladii hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa naftooda dulmiyey iyaga unbaa ah marka waalkaafiruuna hum udaalimuuna laba wasfiyaan meeshan ku haynaa alkaafiruun iyo addaalimuun gaaladii iyaga unbaa daalimiin gaalkii waa la gartay laakiin daalimku dulmiga ayaa laba u qeybsamo dulmi oo diintaba looga baxo oo gaalnimadii iyo shirki laga wado iyo dulmi qofka uu naftiisa dulminayo ama keyrkiisa uu dulminayo laakiin diintan looga baxaynin oo waxaa la yidhaha marka dulmun iyo oo diinta looga baxo mukhrijun can ilmilla iyo dulmun duuna dulmin labadana qur-aanku waa ku timidoo fii suurati faatir ilaahay wuxuu leeyahay huma awrathna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illah oo wuxuu tilmaamaa ilaahay dad yacni kitaabka la dhexalsiiyey oo mu'miniinta ka mida oo daalimiina inay jiraan ay aayaddaas sheegtay kulligoodna maxaa loo yaboohay jannaatu cadnin yadkhuluunaha hadda marka fa minhum daalimun linafsihi gaal ma aha ma laga wado waxaa kaloo alla yidhi subxaanahu watacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ay bishirkin saxaabadu intay cabsadeen bay waxay dhaheen oo yaan iimaankiisa dulmi ku darin rasuul allow yaa dulmi ka maran markaasuu yidhi maahan dulmiga saad moodeen aayaddan alam tasmacuu qowla alcabdi asaalix miyaydnan maqlin ina shirka la dulmun cadiim marka shaaricu qur-aanka marka la rabo in la fahmo waxaa loo baahan yahay marka isdilaaxaadka iyo bixinta qur-aanku markuu soo degayay macaanidii markaas rasuulka iyo asxaabta iyo dadka qur-aanku uu dhexdooda kusoo degay agtooda shaa'ica ka ahayd shaaricuna uu ishaaray ama uu wax ku dardaray tacriifaadkooda iyo qeexitaankooda waa in meeshaas marka la fiiriyo laakiin <clears throat> erey bixin gadaal ka timid oo dadkii dambe ayagu ay ku isdilaaxeen ama ay ku heshiiyeen curfi ama caado gadaal ka timid in lagu fasiro qur-aanka sax ma noqonayso waana asbaabaha keenay dadka muta in badan oo ka mid a ah qur-aanka inay fahmi waayaan waayo marka faasiq iyo daalim iyo kaafir iyo munaafiq iyo mushrik iyo murtad iyo mu'min iyo muslim kulligood waa awsaaf sharciga in loo daba taagnaado ay tahay waayo alfaadaani marka luqo keliya kuguma filna waxaan kaloo kugu filnayn caadadii adiga aada ku kortay iyo meeshii aada joogtay sida looga yaqaan maalan kelimat faasiq dadkeena mutaakhiriinta dambe maxay u yaqaanaan qofka muslimka ah laakiin macaasida ku dhex jiro laakiin qur-aanku wuxuu isticmaalaa faasiq gaalkoona ujeedaa mararka qaar afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun sii aqri marka waama aladiina fasaquu fama'waahum nnaaru kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha dad aan naarta ka baxaynin buu shaaricu marka faasiq faasiq uu ku tilmaamay meeshii marka aad faasiq ku aragtaba haddaad muslim u malayso xoogaa ka qaldan yihiin waad qaldamee markaasna saa darteed marka waa in loo fahmo qur-aanka si waafaqsan markii uu soo degayay erey bixintii jirtay daalimkuna waa la mid muslim uu noqon karaa wuxuu noqon karaa gaal aayadaha marka siyaaqooda inaad la socoto un waayo marka waalkaafiruuna gaalada kuwa ilaahay diiday hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay iyaga unbaa ah allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum allaahu macbuudka xaqa lagu caabudo <clears throat> laa ilaaha ku xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga un maahane alxayu huwa isagu alxayu weeyaan midka nool alqayuumu ee u taagnaanshada badan khalqiga ama makhluuqaadka danahooda inuu maamulo kan u taagnaanta badan oo isaga <clears throat> isaga maamulaayo laa ta'khuduhu ma qabanayso alle sinatun ma qabato gamaanyo walaa nowmun hurdana ma qabato lahu lilaahi alla unbuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday alla unbay usugnaadeenoo iska leh man waa ke <clears throat> waa kee daa kan waa kee <clears throat> man waa kee daa kan alladii kii waa kee yashfacu ergeynayo shafeecayo cindahu alla agtiisa ka shafeecayo ilaa biidnihi idinkiisa inuu la jiro maahane ila ilaa masxuuban xaal uu yahay midkii marka yacnii iyadoo ay la jirto biidnihi ilaahay idinkiisa <clears throat> iyadoo uu la jiro maahane kan shafeecaya waa kee yaclamu alla waa og yahay maa ayuu alla og yahay bayna aydiihim hortooda ahaaday intuunan iyaga abuurin wixii jiray alla waa og yahay iyo wamaa waxa khalfahum gadaashooda ahaaday oo yacnii iyaga abuuristooda kadib wixii ahaaday alla waa ogyahay walaa yuxiituuna ma koobayaan bishay-in shay ku koobi maayaan alle <clears throat> min cilmihi shayga oo min cilmihi alle subxaanahu watacaala cilmigiisa ah ilaa bimaa kii unbay koobayaan oy ku koobayaan shaa-a alla ou doonay maahani wixii ou doono un maahani ayb wasica wuu u waasac noqday alle kursiyuhu kursigiisii wasica wuu u waasac noqday kursiyuhu kursigiisa asamaawaati ciraryaalo ayuu u waasac noqday iyo walarda dhulkii walaa ya-uuduhu ma dhibaayo xifduhumaa ilaalintooda ciraryaalo iyo dhul ilaalinteeda ma dhibayso ma cuslaynayso alla subxaanahu watacaala ma cuslaynayaan wa huwa alle alcaliyu weeyaan alla addoommadiisa ka sarreeyo alcadiimu weynin badan aayaddan waxaa lagu magacaabaa aayatlkursiy ayaa lagu magacaabaa oo wasica kursiyi hudaas ku jirtaa loogu magacaabay waana aayadda qur-aanka aayadihiisa ugu fadliga badan mar haddii rusushii waa kala fadli badan yihiin la yidhi rabbi subxaanahu watacaala qur-aankiisana oo isaga xaggiisa ka yimid marka la fiiriyo waxyaabaha uu alla ka hadlaayo ama aayaduhu ay ku tacalluqaan marka la fiiriyo yacni way kala fadli badan yihiin isagaana ilaahay fadligaa kala siiyey waxaana ugu fadli badan marka uu rabbi isaga iska warramayo maadaama isaga uu khaaliqu hada alkown uu yahay allihii koonkan abuuray marka isaga wax laga ogaanayo oo khalqigan isaga uu abuurayoo uu khalqayoo masaakiinta ah ayuu naftiisa barayaa qiimiga badan oo cizada ku sifaysan oo weyninka badan ayuu rabbi subxaanahu watacaala khalqigiisa baraa cilmiga ama aayadaha uu ku isku baraaya rabbi khalqigiisa waa cilmiga ugu fadli badan yacni culuumta waayo waxay ku tacalluqaan allah subxaanahu wa watacaala oo khaaliqi ah cilmiga sharafkiisana waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku xiran yahay shayga la ogaanaya sharafka uu leeyahay ilaahay iyo tilmaamihiisa iyo asmaa'diisa in la ogaadaana wax ka sharaf badan ma laha qofka cibaadada la amrayna ma u suurto gelayso inuu rabbi sidii uu u amray u caabudo ilaa inuu yaqaano ma ahane saa darteed dadka ilaahay allah waxaa ugu aqoon badnaa nebi moxamed sal alla ly slam oo wuxuu yidhi wallaahi inii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lah anigu waxaan ahay buu yidhi kan idinkugu alla aqoonis badan idinkugu alla ka cabsi badan cabsida marka waxaa ka keenay aqoonta waayo uu dadka dhan dheeryahay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee uu yaqaano ilaahay subxaanahu watacaala waayo markaad tilmaamaha alla barato waa wixii aad uga cabso lahayd allah subxaanahu watacaala walilaahi almathalu laclaa meel qatar ay ka jirto ama xayawaan qatar badan ama shay ay dad sun lagu dhimanayo yaa gara karana dhibka ay leeda yaa ka carari karo waxaa ka carari kara qofkii yaqaano suntan meesha iska taalla haddaadan aqoon u lahayn waxaa laga yaabaa inaad iska qaadatood sokor u iska cunto ayaa dhici karta haddii laakiin aada taqaanood aqoon u leedahay waa ka fogaanaysaa yacni ka fogaanshada iyo cabsida waxay farac ka tahay aqoonta sidoo kale maxabada iyo jacaylku wuxuu farac waxaa farac ka ah macrifada iyo aqoonta saa darteed marka rab qofku marka uu yacni maxabada iyo khawfkuna maxabada iyo tadallulku waa qudbu raxa tawxiid tawxiidka udub dhexaadkiisa iyagana waxaa sabab u ah in ilaahay subxaanahu watacaala qofku uu barto waxaa nasiib darro ah marka bacdi nnaas inay yidhaahdaan ilaahay iyo tilmaamihiisa iyo dadka yaan loo sheeg sheegin waayo waxay leeyihiin marka waa lagu wareerayaa bay qaar dhahayaan qaar waxay leeyihiin waxaa ka dhalanaya inaad ilaahay bani aadam ku shabahdo ilaahay dadka yaan loo sheeg sheegin bay leeyihiin qur-aanka un ha lagu aqriyo ilaahay waa wenyahay bis un ha la yidhaahdo kulamaa tilmaamaha alla la sheeg sheegana waxaa ka dhalanayay leeyihiin wax laga cabsanayo markaas in ilaahay dad lagu shabaho iyo in ilaahay wax kale lagu shabaha ayaa ka dhalanayay leeyihiin sidaasna sax maaha bal ilaahay wa sida uu isku tilmaamay in lagu barto waa sida lagu badbaadi karaba waaba intaas dhaco aayaddan nabiga sala allahu calayhi wasalam ubay bnu kacab ayuu wuxuu ku yidhi mataqaanaa atadri aya aayatin fii kitaabi illaahi acdam kitaabka ilaahay dhexdiisa ay aayadda ugu weyn ma garanaysaa buu ku yidhi markaasuu ubay ibnu kacab wuxuu yidhi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum markaasuu intuu xabadka saa ugu dhuftay gacantiisa ayuu wuxuu ku yidhi liyahnika alcilmu yaa abalmundir abulmundirow cilmi ha ku bogaadiyo arrintan aada ogaatay wax weyn waayo bogaadin iyo hambalyaan ma ayaad ku leedahay marka saasuu ku yidhi aayaddan nebigu markuu seexanayo sala allahu calayhi wasalam waa akrin jiray oo markaa yacni wuxuuna tilmaami jiray in ilaahay subxaanahu wataala qofkii aayaddan akhriyo in la ilaalinaayo oo aayaddan marka intuu akriyo ku see seexdo in la ilaalinaayo xag alle xaafid ilaalinayo inuu xagga alle ka haysanayo ayuu tilmaamay ayb oo markaa yacnii shaydaankana waa tii abu hureyre iyo uu u sheegay oo markii dambena nebigana uu yidhi sadaqaka wahuwa kadub oo nebigu wuxuu yidhi lan yazaala calayka min allahi xaafid shaydaankii marka warka uu abu hurayre ku yidhi waxaa ka mid ahayd lan yazaala calayka min allahi xaafidun yacnii ka tegi maysid oo ka zuuli maysid ilaahay xaggiisa ku adiga ku ilaaliyo yacni ka zuuli maayo korkaaga inuu yahay walaa yaqrabuka shaydaanun shaydaanna kuusoo dh walaa kuusoo dhowaan maayo xataa tusbixa ilaa aada waa beriisato saxaabadana marka khayrka waa jeclaayeen markaas u sheegay nin baa saa igu yidhi buu yidhi markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi daaka shaydaan ama inahu sadaqaka wahuwa kaduub hadda runuu kuu sheegay laakiin waa been badane ee subaxdii iyo galabkiina waxay ka mid tahay ayatulkursiga adkaarta la akriyay ka mid tahay marka qofkana waa waxay u tahay wuxuu isku dhowro qur-aankii aayaddii ugu weyneyd oo ugu fadliga badnayd waaye fadligaa culimada waxay yidhaahdeen waxay ku mutaysatay sifaatka rabbi ee aayadda ku jiro ninkii rabo inuu rabbi barto aayaddan aada ha u fahmo waayo waxaa laga aayaddu ay ka hadlayso dhan waa tilmaamaha uu rabbi leeyahay rabbi myacni makhluuqa inuu isbaro oo dadka in rabbi uu isbaro faa'iidada ku jirtaa waa maxay faa-iidada waxay tahay cibaadada axadka dhabta u leh ay fahmayaan markaas haddii laakiin dadka aan rabbi la barin allah subxaanahu watacaala aan la barin asnaamtii iyo ilaahay bay isku qaldayaan marka dambena walidaalika qur-aanka waxaa aad ugu badan kala sooc la kala soocaayo khaaliqa iyo makhluuqa ayb iyo aada ugu fara badan oo ilaahay tilmaamaha uu uga soocan yahay makhluuqa ayuu sheegaa tilmaamahaas maadaama uu makhluuq uga soocan yahay yaa marka adiga waxaa lagugu barayaa marka rabbina ugu caabudid cilmiga marka ku saabsan sifaadka alla subxaanahu watacaalaa dhowr qaacidaan ka ishaaraynaa oo muhim u ah ta koowaad waxay tahay waxa ilaahay lagu tilmaamaayo waa in qur-aanka iyo sunnada ay kusoo arooreen saxiix ah ilaahay waxaa lagu tilmaamaayo waa inuu isaga isku tilmaamay qur-aanka dhexdiisa waa in nebigiisa uu rabbi ku tilmaamay waayo bani aadam nebiga ka aqoon badan ilaahay ilaahay uga aqoon badan ma jiro oo ilaahayna wuxuu yihi subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun wasalaamu clى اlmursaliin walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ilaahay wuxuu iska nasahay waxa ay makhluuqaadku ku sifeeyaan ku tilmaamaan rusushana waa nabadgeliyey maadaama iyaga waxa ay rabbi ka sheegayaan wax saxan ay yihiin marka waa in aayad ay ku soo aroorto magaca alleh ama tilmaanta alleh waa inay ku xadiidka nebiga sal ll ly slam ee saxiixa ah waa inuu ama uu kusoo arooro waa inuu ilaahay isaga isku tilmaamo ama nebigiisa ku tilmaamo ayb iyo ijmaaca muslimiinta asxaabta hadday ku ijmaacaan tilmaan ilaahay ijmaacaas asxaabta marnaba qalad ma noqon karo iyagana marka waa laga dambaynayaa wax allaale waxay rabbi ku tilmaameen asxaabta dhammaantood oo ay ay ku ijmaaceen xujadeedu waa adag tahay ayb waxaa kaloo rabbi tilmaamihiisa yacnii lagu ga lagu garan karaa ama laga qaadan karaa waxaa la yidhaahdo qiyaasul owlaa qiyaasul owlaa maxaa la yidhaahdaa wax kasta oo bani aadamka tilmaan wanaagsan u ah haddii aynan nuqsaan alla ku ahayn ilaahay baa uga owleysan oo waa maxay bani aadam haddaad tilmaan wanaagsan ku sheegto allah uga habboon allihii isaga abuuray oo tilmaantaas waafajiyey oo ku abuuray miyaan miyaanan uga habboonayn haa alla wuxuu leeyahay walilaahi lmathalu laclaa walahu lmathalu laclaa fi samaawaati waalard alla wuxuu leeyahay tilmaanta ama mahmaahda sarreynta badan waa maxay marka in la yidhaahdo haddii bani aadam sidaas yahay ilaahay baa uga owleysan tilmaantaas wax allaale wixii bani aadan nuqsaan iyo ceeb ku ahna ilaahay inay ceeb ku tahay min baabi owlaa waaiyada kaas marka maxaa la yidhahdaa qiyaasul owlaa baa la yidhahdaa meeshaas marka waxaan ka fogaaneynaa manhajka ah ilaahay baa la baranaa caqli baana la isticmaalaa bis xagga iska dhigna meel kusoo dhaaf waayo adiga caqligaaga ilaahay ma suuray karo maba arkinba rabbi subxaanahu watacaala can ariiqi lwaxyi unbaa rabbi lagu garo karaa subxaanahu watacaala kutubahan marka ay ku yaalaan lkalaamka ama cilmu tawxiidka istimdaadkiisa iyo meesha aasaaska u ah waa caqliga aladilla alcaqliya iska daa iska tuur waxaa kaloo iyadana tilmaanta alla markay sugnaatay waxaa lagaa rabaa inaad rumayso oo aada u rumeey ku rumayso min غayri taxriifin walaa tacdiil wamin min takyiifin walaa tamhiil waa inaad u rumaysaa adiga oo aan bedelaynin tilmaantan ilaahay isku tilmaamay macnaheeda ha bedelin hadduu alla isku tilmaamay inuu sareeyo wax kalaa laga wadaa ha dhihin hadduu ilaahay isagu tilmaan allaale tilmaantuu rabbi isku sheegay macnahaasaa loo jeedaayo laga wadaa adiga ha ku tasarufin sida daahirkaa ka muuqdo u daa ilaahay ceeb iyo tashbiih ka fogey makhluuq ha ku shabihin rabbi wixii isaga uu isku sugayna ha bedelin hana dafirin oo ha diidin <clears throat> tacdiilka marka waxaa laga wadaa inaad tiraa ilaahay tilmaantaas ma leh oo aad tiraa marka laysa lahu yadaani walaysa yani wa tilmaamihii uu isku tilmaamay culuwigii aada diidid istiwihii aada diidid tilmaamaha marka alle uu isku tilmaamay inaad inkirtoo diiddo iska ilaalin <clears throat> marka tacdiilna waa iska ilaalinaya inaad dafirto taxriifna waad iska ilaalinaya inaad beddesho ah dhinaca kale waxaa iska ilaalinaysaa tamthiil tilmaanta ilaahay inaad tiraahdid tilmaan heblaayay shabahdaa oo aad tiraahdid ilaahay subxaanahu watacaala hadduu yad ama gacan uu sheegtay gacantii bani aadamka inaad ku shabahdid iska ilaali waayo alla wuxuu leey laysa kamilihi shay falaa tadribuu lilahi اlamhaal ilaahay tusaale ha u samayninina wax la tusaale amaba jiraan walaa takyiif ha qaabaynin oo ha dhihin tilmaanta ilaahay qaabkan iyo qaabkan iyo qaabkan waayo waayo markaad qaabaynayso cilmigeedaba ma yeela kartidba adiga walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ayb intaa marka inaad iska ilaaliso intaas marka maxay isugu imaanaysaa ihbaat bilaa tashbiih wa tanziih bilaa tacdiil waxaa laga rabaa in waxaa laga rabaa inaad ilaahay wax u sugto tilmaantou isku sugay adoo ka ilaalinaya maxay inaad makhluuq u ekaysiiso ilaahay inaad ceeb iyo nuqsaan ka hufto adoo iska ilaalinaya wixii uu lahay inaad diidid intaasaa bani aadamkii laga rabaa intaas baa marka waxaa la leeyahay waa qaldan tahay iyo ilaahay bay makhluuq ku shabahayaan iyo ilaahay bay meel ku sheegeen suuro xunaa laga bixinaa intaasna aayaddaana tilmaanto laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir labadaa qaacida mar walba hayso mid saddexaadna ku darso oo oh, tilmaamaha ah, magacyada alle asmaada alle waxay u badan yihiin mushtaqaat maadaama ay mushtaqaat ay yihiin asmaada alle sifaa ka dhalanayso alcaliim markaan ilaahay ku magacaabayno sifatulcilmiyaan usugaynaa soo maaha alraxmaan markaan leenahayna raxmadaan usugaynaa waxaa la diidayaa marka inaad tiraa magacan waa magac qali ah keligiis ah wax tilmaan oo ka dhalanayana male alxayu ayaan inta ku haynaa inaad tiraahdid alxayun bilaa xayaatin waa alla wuxuu ku magacaaban yahay inuu nool yahay laakiin nolol la-aan caliim waaye bilaa cilmin cilmi la-aan eh, caliim maxay tarey marka haddii cilmi la-aan laga laga laga dhigan sidaas marka muctasilada baabkaas marto waana khaldan yihiin waxaa kaloo iyadana layska ilaalina tilmaamaha alle qaarna in la sugo qaarna laga tagan ashaacirada iyagana marka cudurkaas qabaan oo tilmaamaha tilmaamo toddoba aho la yidhaha sifaatu lmacaani ama asifaat alcaqliya ayay sugaan inta kalena waa ka tagaan marka yani samci iyo basar iyo kalaam iyo xayaato iyo iraado waxyaabaha marka ayay sugaan kuyaalkaas tilmaamahaasay marka yacnii <clears throat> ay sugaan toddobadaa marka tilmaan waxay leeyihiin wixii ka soo haro toddobadaas tilmaan wixii kasoo haro rabbi uu isku tilmaamay waa la ta'wiilinaa taxriif tawiilku waa taxriif macnaha daahirka ka muuqanaya maahane macno kale lala aada culimadana marka waxay leeyihiin ahlu sunnaha sidaas ma ahane toddobadan sidii aada yeesheen inta kalena yeela oo marka la yidhaha samciga iyo basarka ilaahay maqal aragti markaad usugaysaan bani aadamkuba maqal iyo aragti waa leeyahay may waxay ku leeyihiin aragtida alle itan bani aadamku waa kala duwan yihiin ee maxaa u dhihi weyseen marka ilaahay subxaanahu watacaala yad buu leeyahay gacan gacanta makhluuq aan shabihin ilaa limaa khalaqtu biyadaya isagaa yidhihin yacni tilmaamaha alle haddaadba lix ogolaateen lixdaasina ay dhici karta makhluuqana lagu tilmaamay laakiin idinku aada leedihiin tan makhluuqay midda alle isma shabahaan kuwa kalena maa dariiqaas martaan si fudud ma waa diidayaan marka ma ogola wax ay ku kala farqiyeenna jawaabteed ma hayaan ayb waxaa iyadana marka saa darteed baa marka waxaa la yihahdaa alkalaamu fii bacdi sifaati kalkalaami fii bacdiha alaakhar sifaatka alle qaar kamida wixii laga yihaahdaa kuwa kalena laga dhahaa waxyaabaha <clears throat> marka in laga ogaado tilmaamaha alle subxaanah wa tacaala inaha in laga ogaado waa muhim waana baab ka mida shanta baab ee culimada selafka caqiidadooda ay ku qori jireen kutubta caqaa'idka ay ku dhigeen ma ahan masale iska khilaafi ah masale iska basiid a ah ma aha waa mas'ale marka ay ku ijmaaceen aimada selafka in sifaatka alle la sugo tilmaamaha alleh si isaga u qalanto oo laa'iq u ahna loo sugo oo aan la bedelaynin lana dafiraynin makhluuqna aan lagu shabahaynin sidaasaana alimaamu tirmidi kitaabkiisa jaamica ah sunanka uu ka sheegay a'imadii salafka baabu fadli sadaqa kitaabu zakaah markuu ka hadlayo wixii intaas khilaafsanna inxiraaf waaye ciddii la doonaba ha wadato inxiraaf weeyaan allahu allah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahani macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahani towxiidkii kelmadiisii waayo taas macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isagama an ma la dhihin laa rabba ilaa huwa laa rabba ilaa huwa laguma soo islaamo laa ilaaha ila allahu baa lagu islaamo waxaad marka anfinaysaa waa inay noqdaan wax la caabudo wax la caabudo oo cibaadadoodu gar tahay ma jiro ilaa allah maahan alxayu huwa isaga allaha aan caabudayno maxaa tilmaamo u ah huwa alle isagu alxayu weeyaan allaha nool alqayuumu qayuum waa faycuul qaywuum ama qayu yani weeyaan wasnigeeda macnuhuna marka wuxuu noqonayaa alqayuumu qaa'imu calaa kuli shayin bima yajibu lahu ama alqaa'imu bitadbiiri khalqihi alla waa midka maamulayo oo aan marnaba ka caajisaynin oo aan hilmaameynin khalqigiisa maamulkooda alxayu iyo alqayuum labadaa magac isku feerina culimada qaar waxay yidhahdeen labadan magac waxay ka mid yihiin waxaa lagu sheegay magacyada alle waaweyn ismullaahi alacdamka saddex meel ay qur-aanka uga soo aroortay iyagoo wada jiro hal meel waa meeshaan meel waa suuratu ahli cimraan allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum meesha saddexaadna suuratu daaha wacanat alwujuuhu lilxayi alqayuum waxay yidhaahdaan culimmada marka alxayu magacaas waxaa soo hoosgelayo tilmaamaha alle ee daatiga oo dhan sifaadka laba nooc waay sifaat daatiya iyo sifaat ficliya kuwana waa afcaal ilaahay sameynaayo kuwana waa daatadiisaaba ku tilmaaman kuwa daatadiisa ku tilmaaman oo dhan alxayudaas ayaa asal u ah mar haddii ilaahay xayaato lagu sheegay xayaato abadi ah alla lagu sheegay til daatadiisu marka waa inay tilmaamo leedahay tilmaamahaas marka xayaatadaana marka lagu garan karaa af yani laguna asalna u ah alqayuumna sifaatka ficliga oo dhan iyadaa asal u ah waayo mar haddii la yidhi ilaahay waa midka u taagan oo aan marnaba ka caajisaynin khalqigiisa inuu maamulo muxuu ku maamulaa ilaahay khalqigiisa ficilkiisau ku maamulaa soo maha kanuu hanuuninaya kanuu baadiyeynaya kanuu risqi siinaya kanuu yani u naxariisanaya kanuu cadaabayaa waxyaaba kanuu caroonaya kanuu jeclaanaya waxyaabahaasoo dhan waa afcaal ilaahay samaynayo tadbiirka qayuumnimadana u asala marka sifaadkii alloo dhan labadaana cinwaan u ah marka alxayu lqayuum laa ta'kuduhu alqayuum marka qayuumnimada alle ayaa lasii fasira oo alla wuxuu leeyahay laa ta'khuduhu ma qabanayso <coughs> ma qabato sinatun lulo ama gamaanyo yuqaalu wasana sinatan ayb wasana sinatan marka eh, sinatun marka waa gamaanyo ma qabato waayo hadday gamaanyo qabanayso khalqigan maamulkooda isbaraanberi lahay oo iskhilaafi lahaa ama isdhexyaaci lahaa adiga haddii shay lagu dhiibo gacantaada laba dhala ah, haddii qaba lagu yidhaha oo ay hurdo kaa qaalib noqotay hurdada kaa yacani aada lulo iyo gamaanyo aada bilowda adoo labadii dhale isku dhuftaad arkaysaan koonkan marka laba dhale waa ka wenyahay haddana si muntadam nadaamsano u socdaa oo ilaahay subxaanahu watacaala baa wax iska ruutiini a ah ma aha waa wax la maamulaayo waayo waayo gurigaagan yarkaa iyo shaqadaada ruutiini ma aha maamul iyo haddaadan adiga daba joogin waxaad arkaysaa inay isku daadanaysa koonkan oo dhan marka bilaa maamul waayo in la yidhaahdo waa dulmi aada u weyn caqligana aada uga fog ayb waxaan malaaxidada ay sheegayaan laa ta'khuduhu ma qabanayso sinatun gamaanyo walaa noomun hurdana ma qabanayso sinatun marka waa gamaanyada noomunna waa hurdada weyn oo qofka una waxbaba garanaynin labadaa ma qabtaan ogow markaad ilaahay halkaan nafyi baa lagu sifeeyey tilmaan allaa la sheegay tilmaantan allana waxbaa laga lagaga anfiyey alla hurdo ma qabato gamaanya ma qabataa la yidhi nafyiga hal in la ogaado waa muhim nafyiga keligiis ammaan ma aha haddii nafyigu ounan la soconin wax la sugaayo hadduunan la soconin carabta luqada carabiga iyo luqo kastaba nafyigu ammaan ma noqonayo keligiis bilmithaal haddii hadda adiga aada nin ammaanayso kugu xil leh ama yacnii madax ah haddaa ammaanayso oo ammaantiisii marka meel lagu soo joojiyey oo aad tiraahdid tuug ma tihid ma zinaysatid yacnii dadka kuma edab darrootid maanta dhan haddaad maya maya maya maya waxaad daldasho ood iska aamusto ninkaa ma ammaantay mase ma ammaanin ma ammaanin waayo qofku wuxuu isdhihi karaa intaan waaba laga anfiyey talow inta dhimanna ile ma koobi kartid adiga waxa qofkan ka reeban waxaad ka anfinaysid wax la koobi kara maadaama aynan ahayn inta aad sheegta maahane inta kale yaa la ysdhihi karaa talow ninkan wax kale muu soo wadaa nafyiga marka qof inaad haddaa ammaanayso waa inaad ku ammaanto wuxuu ku sifaysan yahay waxa uunan ku sifaysnaynna markaas aa ka anfisid oo aad tiraah ni nin cilmi leh oo dulqaad badan oo yacnii eh, dabeecad fiicanaad tahay kadib waa dhihi kartaa nin xanaaq badan ma tihid oo saa saa saa ma tihid nafyigu marka meeluu cuskana laakiin nafyi khali ah dariiqada ahlu sunnada ma ahan dariiqatu lqur'aan iyo sunnadana ma ahan saas diidmo ama nafyi meel keligiis yaallo ilaahay lagu tilmaamaa ma leh laakiin dadka kale ka dhumay baabkan ku dhumay markay ilaahay tilmaamayaan waxay ku tilmaamayaan nafyi maxdi ah wuxuu ku leeyahay markuu rabbi tilmaamayo kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro hore ma jiro gadaal ma jiro caalamka kuma dhex jiro kama baxsana waxaasi marka ammaan miyay noqone maahan ammaan waayo waaba cadam qofkaa intaas tiri sidaa maasaa maasaa maa ma jiro waayo macnaheedu soo ma garani dariiqadaa marka qur-aanku waa khilaafsan yahay bal dariiqada qur-aanku waxay tahay nafyigu inuu caam ayuu ka dhigaa laysa kamidlihi shay-un hal taclamu lahu samiya walam yakun lahu kufuwan axad wahaakadaa falaa tajcaluu lilaahi andaadan ilaahay kaas ma aha kaas ma aha kaas ma aha lama dhihin laysa ka milihi shay wax lamida ma jiraan bis intaas marka ammaan waa ku filanta haddaad nafyigu si caama intaad ilaahay makhluuqiisa iyo wax ou rabbi shabahaa male haddaad tidhaahdid oo aad kadib marka wahuwa samiiculbasiira alla yidhi tilmaamaha uu ku yacni uu leeyahay aada tilmaanto waa ammaantay alle halkan marka nafyigaani alqayuumudaanuu tafsiir u yahay nacam inuu ilaahay khalqigiisa maamul maamulkooda uu u taagan yahay marna uunan ka caajisaynin waxaa ku tusayo ama ay tahayba laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm gamaanyaba haddaynan qabanaynin ilaahay khalqigiisa isaa maamulo marka waana maamuli taam ahuuna maamulaa marka nafyigu ihbaatkan ayuu cuskan yahay laakiin nafyi keligii meel taagan ma soconayo qof haddaad maanta dhan aada leedahay nin hebelow tuug ma tihid tuug ma tihid ammaan maahan waa inaad marka intaad wax uu ku ammaanan yahay sheegto kabacdi aad wixii aad ka anfinaysaa ka anfisid haddaad tiraa tuug ma tihid dakhaa-in miyaa marka walidaalika carabta luqadeeda iyo asaaliibteeduna nafyigu ammaanka ma aha nafyiga maxdiga ammaanka ma aha agtooda lahu lilaahi alla unbuu usugnaaday maa waxa fi samaawaati marka nafyiguna waa mujmal sida badan ihbaatkuna mufasala qur-aanka uu ka dhigaa huwa allahu aladi laa ilaha illa huwa caalimu اlgaybi wاshahaadati huwa الraxman الraxiim huwa allahu aladi laa ilaha illa huwa اlmeliku اlquduus الsalaam اlmu'min اlmuhaymin alcaziizu اljabaaru اlmutakabir waa wada ihbaat waxaas oo dhan nafyigii markii loo yimid maxaa la yidhi subxaan allahi camaa yushrikuuna la yidhi waxa ay ilaahay la wadaajinayaan ilaahay waaba ka hufan yahay si guud ah loo anfiyeyna nafyiga lama dhihin ilaahay kaas maaha kaasna maaha kaasna maaha kaasna maaha lama daldalin ayb lahu lilaahi alla ay u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday milkiyadan ilaahay dhul iyo cir waxa ku jira isaga loo sugayna waxaa halkan laga qaadanaa tamaamu rububiyatihi rabbinimada alla taamnimadeeda rabbiga aan caabudayno waa mid wax iska leh asnaamtana maxaa lagu ceebeeyey inaynan waxba haysanin qul idcu ladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mihqaala darati fi الsamaawaati walaa fi اlardi ilaahayna maxaa la yihi lahu maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi waa lagu kala waa lagu kala baraan rabbina cir iyo dhul waxa ku jira isagaa iska leh asnaamtuna quraansho in la eg ma laha marka wax aan waxba lahayn miyaad caabudaysaan allihii wax lahaana maka tegaysaan ufiirsa marka siday u dhacayso man da ladii yashfacu man waa kee daa kan waa kee alladii kii waa kee yashfacu ergeynayo cindahu rabbi agtiisa ka ergeynayo waa kee ilaa biidnihi idinkiisa inuu la jira maahani ilaa masxuuban biidnihi ma'duunan lahu ku loo idmay inuu yahay maahani jumladan iyadana maxaa laga qaadanaa ilaahay inuu qudro iyo ciza uu leeyahay oo waxaa isaga gacantiisa ku jiro cid iska qaadan karta ma laha ilaa inuu isaga hooda dhaho maaha taana marka waa ammaan waayo axadka haddii uu wax haysto laakiin ninkii rababa uu ka qaadan karo ama dadka gabal ay ka qaadan karaan ama isagoon tale la weydiinin layska yacni qaadan karo wixiisa kaasi qudro ma leh ilaahay allaha aan caabudayno waa allah aan wixiisa la damci karin ilaa inuu isaga siiyo qofka maaha man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidni bal dadka waxaa ugu kheyr badan ambiyada ilaahay ambiyada ilaahayna qiyaamaha marka maxsharka qiyaamo la yimaado rabbi uu soo dego yacnii maalintaa bankaa qiyaamaha la joogo cabsi iyo haybad baa ku jirta oo alla wuxuu leeyay yowmaidin yatabicuuna adaaciya laa ciwaja lahu wakhashacat اlaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa aswaadda dhammaanteed ilaahay bay u hoganaysaa cid wax ku dhacda male inay iska hadasho ayb yaa sidaasoo oo kalea ah marka male wax saas oo kalea ah. waxaa kaloo rabbi subxaanahu watacaala markuu waxyiga ku hadlaayo malaa'igta awoodda badan uu rabbi siiyey oo jibriil oo lix boqol oo garbood leh waa hoganaa markuu rabbi hadlaayo walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah xataa idaa fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabukum qaluu lxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir xadiidka ibnu mascuud wuxuu ahaa markuu ilaahay waxyiga hadduu ku hadlaayo malaa waa hoganaysaa waa dhacayaan hadalka alley la dhacayaanoo ma xamili karaan markii argagaxa uu ka baxo uu ka zuulo ayay waxay odhanayaan oo ay leeyihiin maadaa qaala rabbukum qaarkooda qaarka kale dhahay rabbigiin muxuu yidhi markaasay dhahayaan qaarka kale qaaluu lxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir hadalkii dhabta ahaa buu rabbi yidhi rabbi sidaa awooddaas laho malaa'igtu ay sidaas ugu hoganayso in sanam lala simo in bani aadam lala simo ama malag ha ahaado ama nebi ha ahaado ama owliya ha ahaadaan wixii ilaahay ou lahaa bani aadam shalay dhashay ee hooyo iyo aabba iska dhaleen ee isagaba dhimanaayo dhimasho ilaahay ku qoray ee xanuunsanayo jiranayo inaad rabbiga awooddaas badan la sinto ma lagu dhaafaa shirkigu marka inuusan qiimo lahayn mustaqbal xun yahay dembi la in la dhaafaana uunan astaahilin dulmigaas weyninka badan waayb allaha tilmaantaas le buunan qofka arkaynin dad waxaa jira aan rabbi ka cabsashadiisu ay ku adag tahay salaad aan dukanin oo dadka qaar aada uga baqo oo ay iyagu awliye ku tilmaamaanay aada uga cabsanayaan oo ma ku dhaco inuu maanta yacni wax xaqiisa inuu ka qaato waa ka cabsanaya wuxuu leeyahay ilmahu iga fiirina hadduu fiiriy ilmihii waa baaba-ayaan xoolihii waa baaba-ayaan yacni baqdinaa uga jirto xataa isagoo dhintay ou ka cabsanayo allihii noolaa oo aan weligiis dhimanayninna ma ka baqaayo salaadii waa kaa tukala waxaan ka hadlaynana marka waaqic aan jirin maahane dad idinkaba aada fahmi kartaan oo taqaanaan waay waxaan ka hadlayna marka marka laleeyahy ilaahay aan baranno maahan in lala soo istaago ilaahay maa hadda dadka la baraan ha cilmiga aan ugu baahi badannahay waa ilaahay inaan baranno subxaanahu watacaala nin allaale inta uu rabbi qofka inta uu rabbi yaqaan ayuuna ilaahay kaga cabsi badan yahay nebigaa ugu aqoon badnaay isagaa noogu cabsi badan saxaabada waa naga cabsi badan yihiin annaga waa naga yaqaaniin rabbi marka qofku inuu rabbigii macrifada asalkaa uu u leeyahay inuu sii siyaadsadaa laga rabaa ayb cilmigaasna marka cilmi iska iska muran iyo iska faa'iida iida dara-a ah ma aha sidaa in la ogaado yaclamu alla wuxuu ogyahay maa waxa beyna aydiihim hortooda ahaaday intaan la abuurin wixii jiray iyo wamaabuu alla ogyahay khalfahum gadaashooda ahaaday oo markii la abuuray kadib jumladan iyadana ilaahay maxay usugaysaa cilmi rabbiga aan caabudayno waa rabbi wax og wax ka qarsoon oo cilmigiisa ka maqan rabbi aynan jirin waay ayb oo sifaad sifada marka uu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala cilmigaa ka mid a ah. cilmigiisana wuxuu ku tacalluqay wax kasto wax cilmiga alle uu ka maqan yahay ma jirto ayb waa culimadii waxay dhihi jireen a'imadii salafkee hore wa cilmuhu fii kulli makaan ilaahay cilmigiisa meel walbow ayuu ahaaday laa yaczubu canhu mihqaalu daratin fi samaawaati walaa fi lardi dhuuricaso ilaahay yacni markaa cilmigiisa kama maqnaanayso waa ogyahay cid sidaas wax u og ma jirtaa waa maya maxay nagu kordhinaya marka cilmiga alla markaan fahmno laba shayba waa nagu kordhinay shay waxa uu yahay in ilaahay aanan ka faka karin mar walba waxaan sameynaynana uu og yahay haddaan guri isku xirno iyo haddaan yacni bad dhex galnay haddaan webi galnay iyo haddaan bannaan taagannahay muraaqaba marka inaan mar walba ilaahay aanan kula dhiiranin xumaan tan labaad waxa ay tahay dhibka annagana haysto meel kale inaanan la aadin allah maahane waayo inaan dhibannahay waa na ogyahay soo maaha laakiin dadka kaloon u qayshanayn maba na ogaba inaan dhibannahay xataa awoowo beri hore dhintayoo yacni boqolaal sano ka hor dhintay oo ina waxaan ku sugannahay maanta aan na ogeyn in ilaahay inta la laga tago awow hebelow la yiraahdo marnaba ma la aqbali karo marnaba wax la yeeli kara ma aha waayo rabbigii adiga ku og axwaashaada yaa rajo kaa kugu leh inaad rajayso oo aada faraj ka raadiso qofka markuu ilaahay baryaayana isagoo sidaan og haddii uu rabbi baryo wixii rabbi uu ka baryo waa helaa waayo marka qalbigiisa rabbi buu ku xiray subxaanahu wa tacaala ayb walaa yuxiiuuna isaga marka alla waa iska waramayo wax cilmigiisa ka maqan ma leh walaa yuxiiuuna ma koobayaan bishayin shayna ku koobi maayaan min cilmihi oo ilaahay cilmigiisa ah ilaa bimaa kii maahane shaa-a uu doonay isaga intii isaga uu baray ayay rabbi ka yaqaanaan cilmiga alle wixii ilaahay subxaanahu watacaala intuu isaga uu ka baray oo uu u muujiyey keliya unbay ka ogyihiin dadka nabiyullaahi maxameda ugu cilmi badnaa sala allahu calayhi wasalam isagana waxbuu ogaa intii ilaahay ogeysiiyey buu ogaa wixii ilaahay ka qariyeyna ma ogeyn nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waayo wixii rabbi ka qariyey cid ogeysii kartaaba ma leh ayb marka de in la yidhaahdo min culuumika cilma allawxi waalqalam tajaawus iyo waxaa ku jira ka badbadin marka sax aan ahayn faina min juudika dunya wadarataha wamin culuumika cilma allawxi waalqalam wuxuu yidhi cilmigaaga culuumtaada nebi maxamedo waxaa ka mid ah cilmiga looxulmaxfuudka iyo qalinka rasuulkana waxaan ogsoonahay sala allahu calayhi wasalam labadii ninkii naagtii licaantamay oo ninkii naagtiisa yidhi waa zinaysatay markii ay dhaarteen nebigu wuxuu ku yidhi wallaahu yaclamu ilaahay waa og yahay ana axadakumaa kaadib midkiin unbaa been sheegaayo ilaahay waa ogyahay isaga marka hebelaa been sheegaayo ma ogeyn nebiga sal ll ly slam bal kasoo tag caa-isho oo xaaskiisa ahayd suuratu nuur waxaan ugu tegaynaa munaafiqiinta inay markaa ka been abuurteen rasuulka sal alla ly slam wuxuu su-aali jiray bariiro iyo bal igala taliya ayuu dhihi jiray cali iyo usaamo iyo abu ayuub iyo ayuu bal ka warrama igala taliya iyadiiba wuxuu ku yidhi war haddaad dembi gasho ilaahay u toobadkeen maxay ku kutusahay marka rasuulka sal ll ly slam wax walba inaan la ogeysiinin intii ilaahay ku sharfay oo rasuulnimadiisana u qalanto ayaa rabbi uu ogeysiiyey ogow hadda intaa marka nuqsaan ma aha waayo ilaahay iyo rasuulka farqigaa udhaxeeya farqiga waa maxay ilaahay wax walba inuu ogyahay nabi ambiyada ilaahay iyo bani aadamkuna wax walba ma oga waxbaa ka qarsoon haddaad tiraa marka wax walba waa isla og yihiin hadda ilaahay tilmaantiisii baad siinaysaa cid bani aadamka ka mid a ah. ayb marka qofkuna inuu nebiga sal ll ly slam mansiladiisa intuu kor uga qaado oo derajadii rabbi uu gaarsiiyo oo rabbi ou eed iyo yacnii u ka gabodfal uu ku sameeyo ma la aqbalayo ilaahay adoon ku gabood falin oo aan yacni nuqsaaminin rab nebiga sala allahu calayhi wasalam waa ammaani kartaa walaa yuxiituuna ma koobayaan bishayin shay shayga oo min cilmihi ilaahay cilmigiisa ah ilaa bimaa kii maahane shaaa uu doonay maahane yulicuhum calayhi waa daalacsiinaa marka ilaahay wuxuu doono yacni laa yuxiituuna bishayin min cilmi lgeyb wax cilmulgeybkii ka mid ah ma koobi karaan ilaa bimaa shaaa wuxuu doono oo mimaa akhbara bihi rusul rususha uu alla u sheega maahanin kamaa qaala allahu tacaala falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul ayb wasica kursiyuhu wasica uu u waasac noqday kursiyuhu kursigiisa asamaawaati ciraryaalo iyo waalarda dhulka kursigiisana wuxuu koobay ou yacni buuxiyey ciraryaale iyo dhulba waa yacni wuu u waasac noqday marka kursiga weynaantiisa lagu sheegan kursigan marka maxaa laga wadaa laba tafsiir baa lagu fasira ugu caansan kursiga in marka lagu fasiro mowdicu lqadamayn yani carshiga iyo kursigu inay kala duwan yihiin oo carshigu marka makhluuq min malu eh, waxaan ujeedaa kursigu isaguna inuu makhluuq min makhluuqaat illaahi uu yahay oo markaa aad iyo aada u weynin badan oo samaawaadkan iyo dhulkaba ka weyn isagana carshigaa kasii weyn waxaa kaloo wasica kursiyuhu lagu macneeyaa ibnu cabaasna laga wariyey ay wasica cilmuhu cilmigiisu wuxuu waasac noqday samaawaa ciraryaale iyo dhulba oo carabtu marka kursi cilmi waa u isticmaashaa labadaa tafsiirba marka waa waa jiraan labadaasaana ugu weyn weliba midka hore ayaa aimada salafka ibnu cabaas iyo ka isaga laftiisa ibnu cabaasna waa laga hayaa iyo keyrkiisa oo alkursiyu mowdic اlqadamayn walaa ya-uuduhu marka makhluuqaadkiisa qaar kamida weynaantooda maxaana loogu tilmaamaa isaga weynaantiisaanu lagu baraarujina haddii bacdi lmakhluuqaat saa u waaweyn yihiin isaga maxaa umalaynaya allah subxaanahu wa tacaala ayb walaa ya-uuduhu ma dhibaayo xifduhumaa ilaalintooda ciraryaale iyo dhul ilaalintooda ma dhibayso alle oo ma cuslaynayaan culeyskuma aha wa huwa alle isagoo alcaliyu alla addoommadiisa alla sarreeyo way oo sarreyn markaa mutlaq ah sarreeyo alcaliyu marka la leeyahay culuwu suldaan iyo culuwu qudra keliya halkaan maahane asha cumuumay keenaysaa iyo sarreyn guud ayuu sarreeyaa daatadiisaa sarrayso tilmaamihiisaa sarreeyaan saldanadiisaa sarrayso qudradiisaa sarrayso qofkii marka yidhaahdo daatada kuma jirto waxa sarreeyo fa caleyhi daliil wax ilaahay ka sarreeyaa ma jiraan alcaqiimu weeyaan mid weynin badan waayo allah subxaanahu watacaala hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih